بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحنك بالله بين آيات أفرتا يلح إلى آيات كنفا يسديد وسورة المائد آيات آخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وشرع من قبلنا وين dadkii inaga horeeyey sharcigiisii weyn dadka inaga horeeya sharcigiisu tii sharcigeenu sugo oo intuu sheego waa mamnuuc aan la dhihin waa sharci baynoo yahay meeshaa waljuruuxa qisaasu baa la yidhi waxaa la sheegay naftii guud iyo il iyo san iyo deg iyo ilig waxaa maqan waljuruuxa qisaasun lugihii lama sheegin bishimihiina lama sheegin marka haddii lugta la jaro waa qisaasun haddii gacanta la jaro waa qisaas dee bishinta la jaro waa qisaas waljuruu qisaasun waa sida waxaan qisaas lahayn wixii aan eh, la xadayn karayn midbata laf dheer oo jabtay qofkii kale laftiha laga jabiyo la dhihi madaxa maskaxda markay noqoto maskaxda laakiin laf cadaad markay noqoto waa laga waa laga qisaasan darbaaxada waa laga qisaasan marka waa sharcu man qablana inagana marka warjuruuxa qisaasinka waxyaabaha meeshan ka baqan wey iyaguna waa sida lugta gacanta bishinta waa sida allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala waqafaynaa waan raacinay waan ka dabagaynay calaa asaarihim raadkoodii aasaarilambiyaa'i wey ambiyadii reer banu israaiil waxaan ka dabagaynay biciisa ciise ibni maryama ahaa musadiqan xaalo oo ciisa rumeeyey limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyo mina tawraati ah oo tawreed lafteeda uu rumeeyey waxna ku xukumi jiray waataynaahu ciise waan siinay alinjiila kitaabka injiilaha baan siinay fiihi injiil waxaa ku sugan hudan hanuun iyo wanuuru nuur iftiin wamusadiqan xaaluu rumeeyey injiilku limaa bayna yaday wixii ka horreeya mina tawreeti ah wahudan hanuun xaaluu yahay wamawcidatu waadi lilmuttaqiina musadiqan limaa bayna yadayhida hore waa ciise musadiqan limaa bayna yadayhina waa kitaabka injiila nabillahi ciisa akhiru ambiyaa bani israa'iil gambadii reer banu israiil buu u dambeeyey wayna maryamo bintu cimraan gabadh baa dhashay ilaahay ku abuuray nabiyullaahi ciise markii ambiyadii hore laga dabageeyey ambiyadii hore waxay rumaysnaayeen rumiyo towreed siday ahayd buu u qaatay waxna uu ku xukumi jiray injiili wax yar bay towreed ka bedeshay waxyaabo ay isku khilaafeen towreed ka bedeshay marka injiisha lafteeduna waxa weeye waa musadiqan limaa bayna yadahi weyn hadda injiilka ay sumaysteen barigii ninkii boolish ahaa intuu saddex boqoloo baadari shiriyey ay isku raaceen nimankii qoray anaajiisha injiilu mata injiil luuqa injiil muraqas injiil yoxana afartaa injiil wey afarta kitaab ay haystaani waa afartaa wey qolada nasaarada kulli waa wada muxaraf wey waxaan aqriyey oon hayaa kutub waaweynoo diinuhu oo dhan ka bilmatl oo dad muslimiin qoreen kitaab idhaarulxaq la yidhaha laba mujalada iyo ku kala iyo marka afartaa injiil oo muxarafa yay haystaan afarta injiilna isma waafaqsana meelo badan ba isku khilaafsan yihin waqafaynaa waan raacinay waan ka dabageynay calaa aahaarihim raadkoodii baan raacinay calaa aathaari ambiyaai bani israaiil biciise bni maryama ciisihii ina maryamaad ah musadiqan xaalu ciise rumeeyey limaa bayna yadayhi wixii ka horeeyey oo min atawraati ah siday ahayd buu u rumeeyey ugu dhaqmay waataynaahu ciisena waxaan siinay alinjiila injiil fiihi waxaa ku sugan injiil hudan hanuuniyo wa nuuru nuur iftiin xaq ah sadiqan xaalo uu rumeeyey injiilkaasi limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyey min atawraati ah oo wixii tawreedi sheegi jirtay buu isla sheegi oo xaqii ah waxaa ka mid a ah waxyaabaha isku waafaqeen nabiyullaahi maxamed sifadiisaa ka wahudan hanuun weeye iyo mawcidatan wacdi lilmuttaqiina kuwa allahna ka baqa allah wuxuu yidhi walyaxkum ha ku xukumeen ahlulinjiili injiisha dadkeedu bimaa anzala allahu ilaahay wuxuu kusoo dejiyey fiihi fi linjiili uma lam yaxkum qofkaan ku xukumin bimaa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey fa ulaahi kuwaas hum lfaasiquuna wey waa faasiqiin khaarijiina can iaaca waa saddex labadii aayadood hore oo waxa weeye kufri camali ah iyo kufri caqiidi aa jira dee ninku waxaa alla soo dejiyey waxaan ahayn uu aaminsan yahay inuu wax ka fiican yahay oo aan sharciga lagu dhaqmi karaynay qur-aanka waa gaal rasmi ah hadduu waxaa fiicni u qirsan yahay iyo wanaag uu u qirsan yahay laakiin dan kale ay meel kale ka gashay caqiid ahaan kama bixin laakiin hadduu sidaa kusii socdo ku adkaysto waxa weeye wuu ka bixi iimaanka waxaa waxaa roobka iimaanka bixiya waxaa weeye waa adilada iyo qur-aanka iyo axaadiisa oo lagu shubo hadduu kuwaa ka fogaado uu ka bixiyaa wey inaguna xeerar baan ku dhaqmi jirnayo xeer daarood iyo xeer hebel iyo waxaasaa la dhihi jirayo marka hadduu ninku u maleeyo inuu sharciga wax ku heli war muslim laa ilaha illa lah anu sharcigaa fadhigaa badhi hadduu maleeyo sharciga ku helin war islaamka de waan ku dhalanaa kuma dhaqane odayaashaan u talinaa buu leeyahy waa khatar ee goobtaasi walyaxkum ha ku xukumaan ahlulinjiili injiili bimaa anzala allahu fiih wax lagu soo dejiyey marka waktiga ahlulinjiili ha xukumaan la leeyahay waa waktigoodii isla waktiga nabigu joogana waa sidoo kale oo ahluinjiili injiil ha ku xukumaan oo nabiga sifadiisa ha arkaan oo ha rumeeyaa nabiga hadday injiil isku xukumaan nabiga raacaya nabiga sifadiisii iyo eh, hataa waktiguu baxayay baa xadidan sifaduu lahaa qur-aankiisu ummadiisu sifada ilahay wax oo dhan baa jira markii ahlulinjiili injiil ha ku xukumeen dee nabiga ha soo raacaan way waman lam yaxkum qofkaan ku xukumin bimaa anzala allahu alla wuxuu dejiyey fa ulaaia kuwaasi hum lfaasiquuna wey waanzalnaa waan dejinay buu alla yidhi ilayka xaggaaga alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa bilxaqi run xaal uu ku dheehan yahay musadiqan xaal uu rumeeyey limaa bayna yadey wixii ka horreeyey oo min alkitaabi kutub ah ashu waa jinsiya wamuhayminan xaalu uu damin ka yahay oo uu saxayo alayhi cala alkitaabi uu saxayo oo kutubtii hore wixii isku khilaafay yusixi midda kale muhaymin weeye wuu nasakhi wixii alla ugu talagalay wuu nasakhi muhayminan caleyh wuu xukumaa kutubtii hore faxkum ku kala xukun nabiyullaahi maxamedow baynahum dhexdooda bimaa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum say jecel yihiin adigoo ka leexanaya camaadi tadmiin wax la yidhaha jiro walaa tattabic ha raacin adoo ka leexanaya oo mimaadan ku tusin in tadmiin ku jiro wax balaaqada lagu sheego walaa tattabic raacin ahwaa'ahum say adoo ka leexanaya amaa kijaaka ku yimid oo min alxaqi ah allah wuxuu leeyahay qolada ree injiil waxaa ku xukumeen nabiyullaahi maxamed markaa waxaa lagugu soo dejiyey kitaab xaqa oo kutubtii oo rumeeyey dhinacyo badan buu ka rumeeyeyo tawxiidkii iyo cibaadadii ay lagu sheegay wuu rumeeyey dhinac kalena uu ka rumeeyey nabigu sidii kutubta hore sheegaysay iyo isagii qur-aankiisii ku soo baxeen labada dhinac buu ka rumeeyey waanzalnaa waan dejinay ilayka xaggaaga alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa bilxaqi xaq xaal ku dhaahan yahay musadiqan kitaabkaasi rumeeyey limaa bayna yaday wixii ka hore min alkitaabi kutub ah oo ah. wuxuu sidii u rumeeyey sidaa aan sheegnayo tawxiidkiina wuu ku rumeeyey oo waxay sheegeen buu sheegay sifadii uu nabiyu maxamed ay ku sheegeen nabigu ugu soo baxay wamuhayminan xaaluu kitaabkaasi xukumayo caleyhi cala lkitaabi kutubtii hore uu xukumayo oo wuu ka nasakhi qayb buu ka nasakhi waxay isku khilaafeenna wuu sixi faxkum ku kala xukum baynahum dhexdooda bimaa anzala allah alla wuxuu ku siiyey kugu dejiyey ku xukum waxaa welina soo martay in nabiga khilaalka faxkum bi faxkum ow acrid canhu yaa ina soo martay faxkum ow acrid canhu ama ku xukun ama iska daa marka aayadan culimada qaar baa yidhi aayadanaa nasakde inuu ku xukumaa waajib ma ma ayna nasakin tii hore unbay ku xidhan tahayo haddaad doontana xukun haddaad doontana iska ta waa sidoo kale allah wuxuu leeyahay walaa tatab cawaahuma raacin amaa kii adigoo ka leexa ku yimid min alxaqi ah likullin khalqi kasta ummad kasta waxaan u samaynay likullin ummad kasta jacalnaa waxaan u samaynay oo minkum shircatan dariiqo iyo waminhaajan wado walow shaa allahu alla hadduu doonana lajacalakum idinka yeeli lahaa ummatan waaxidatan hal ummada oo islaam wada ah idinkii ummadihii oo dhan islaam buu idinka yeeli lahaa walaakin wuu iskiin khilaafsiiyey maxaa yeelay liyabluwakum inuu idin imtixaano fiimaa ataakum wuxuu idin idiin keenay oo waxynu igu imtixaano kii cibaadada raaca kii alla ka baqa kii jahli noqda kii dalaalka raaca waa imtixaan wey waa imtixaan waxa kutubta linoogu soo deyo waa imtixaan ee allah iraadadiisu haday hadduu doono hal ummada keliyu dad keliya wada mu'miniina yuu ka yeeli laha laakiin xikmadiisa xikmadda aynu garanayno waxaa weeye waa dadkaa la imtixaani o qof qolkiisa waa muta iyo kii kale lakala imtixaani likullin kulla arsa jacalnaa waxaan u yeelay buu alla yidhi oo minkum idinka idin kamid a shircatan dariiqo iyo minhaajan wuxuu ku dhaqmo oo sharci baa lagu soo dejiyey walow shaa allahu alla hadduu doonana lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan waaxidan hal ummadaho wada muminiin walaakin wuxuu ummad idinka yeeli waayo liyabluwakum inuu idin imtixaano fii maa shay idinku imtixaano aataakum idinsiiyo oo waxyi ah marka allah wuxuu le fastabqu khayraat khayraadka u tartama khayraadka u tartama ila allahi alla xaggiisu ahaaday marjicukum noqotiin oo maxkamaddii alla la idin keeni doonaa jamiican fayunabiukum alla wuxuu idinka warrama idinsoo hordhigi waa qiyaamaha bimaa shayga kuntum aad haydeen takhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafa waxaa isku khilaafaysaa midi wuxuu leeyahay qur-aanku waa xaq nabiyullaahi maxamed waa xaq midna wuxuu leey qur-aanku waa luqa carbeed nabiyullahi maxamed waa wadaad caraba midi wuxuu leeyahay aw hebel iyo sheekh hebel baaban anu sida ka maqlay midna wuxuu leeyahay war aayaddii iyo xadiidkii waa kuwa qiyaamahum baa lagu kala xukum baa lagu kala xukumay oo ilaahay qof walba wuxuu soo hordhigi camalkiisi yaa qof walba soo masaladaas waa masalo weyn hadda waktiga aad joogta xaqdiid ha noqon haddii ruux ha kuu sheego ha kula boodi durbana ha raaci ii sharax dhoo bal walaala iga dhaadhicin haddaad durba kula boodo dee khalad baad ku jirta khaladkaad ku jir baad kusii socon haddii aada durba raacdan waxaa laga yaabaa inaad qoomamooto nin baa wax kuu sheego cilmi kuu sheegay ha kula boodin hana raacin durba hana diidin iga dhaadhici dhaho ii sheeg sida saxaabadu yeeli jireen nabigu intuu yimaadaan bay wax su-aali jireen saxaabada waanu jeclayn baynaa abubakar saxaabadii waa weyne in dad reebiyihi noo yimaadaan oy nabiga wax weydiiyaan baanu jeclayn bayna oo iyagu nabiga inay wax weydiiyaan waxoogay way ka yarxishoon jireen allah wuxuu ihi fastabiqu lkhayraat khayraadka u tartama khayraadka ma lugaha lagu ordi may masjidka yaa lagaaga horayni qur-aanka yaa lagaaga badini salliga nabiga yaa laaga horayni xubiga nabiga yaa lagaaga horayni sadaqadii iyo gargaarka ayaa laga horeyn wax walba waxaad isku daydaa inaad qaybta hore ka gasho ilallaahi xagga alluu ahaaday marjicikum noqodkiina jamiican dhammaantiin fa yunabirukum wuxuu idinka warramay oo idinsoo hordhigi bimaa shaygin kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna fiihi kuwa isuhlaaf allah wuxuu yihi waan ixkum ku kala xukum baynahum dhexdooda bimaa anzala allaahu alla wuxuu dejiyey walaa tattabic haraacin ahwaa'ahum say jecelyihin haraacin waxdarhum ka digtoono waadaabhum ka digtoono an yaftinuuka min an yaftinuuka inay ku fidneeyaan can bacdi maa anzala allaahu wixii alla dejiyey qayb ka mida ilayka xaggaa intay wax kuu sheegaan inaad xaqii ka leexato iska digtoono fainta wallow hadday jeestaan oy xaqa diidaan faclam ogow annamaa yuriidu llahu alla wuxuu rabaa xaqdiidadan wuxuu alla ka rabaa an yusiibahum inuu ku asiibo bibacdi dunuubihim dembigooda qaadka oo dil iyo dhac iyo qafaalasho la isugu daro waina kaiiran in badan oo min annaasi dadka kamidihi lafaasiuun meeshan waxaa laleeyahay an ixkum baynahum bimaa anzala allah walaa tatib waxdarhum an yuftinuuha waxaa la yidhi afar dhinoo yahuuda oo axbaartii yahuudda ibnu saluubaa kamid yahay o ibnu suuriya kamid yahay o shaas kamid yahay oo kacab bin asad kamid yahay yaa nabiga u timid waxay yidhaheen warnigu maxamed la yidhaah waadna taqaanaa inaanu nahay culimadii yahuudda iyo saadadoodii inaanu nahay marka haddaanu anagu ku raacno way ku soo raacayaan masalaanu wadanaa si aan kuu raacneen masaladaa anagii qabiilka iyadiiba ayshayna masaladaa noo xukun intaad masaladaa noo xukunto aanu ku raacno markaasuu nabigu diiday aayaddu taasay tilmaamaysaa lagula hadlay nabiga inay fidneeyaan bay rabeen laga heli maayo nabilahi maxamed alihiisa ilaalinayo lagama yaabo allah wuxuu leeya an baynahum bima anzala allah walaa tartabic ahwaahum jacaylkooda haraaca waxdarhum ka digtoono an yaksinooka min an yaksinooka inay ku fidneeyaan can bacdi maa shay qaarkii kaa fidneeyaan oo kaa leexiyaan anzalnaahu ilayka alla uu kusoo dejiya faintawallow hadday jeedsadaan yahuudi iyo dadkoo dhani oy xaqa diidaan faclam ogow anamaa yuriidu llahu alla inuu rabo an yusiibahum inuu ku rido ku asiibo fii bacdi dunuubihim dunuubtooda qaarkeed sababteed oo ciqaab lagu rido wax la dilo iyo wax la dhaca iyo wax la qafaasha laga dhigo waina kaiiran in badan oo minanaasi dadka kamid ahi la faasiquuna faasiqiin wey dariiqada way ka baxeen dad fara yaqbuuna doonay waxaa weeye qolada yahuudiga war ninki nin shariifaho sare markii la dilo nin sare kii dilay waa loo dili jiray niyar hoose markii la dilana mag bay ka bixin jireen marka qolada yahuudda nabiga utimid waxay leeyihin sidaan anagu doon loogu xukun xukmi jaahiligii bay qabaan jaahiligaan garsoor iyo cadaalad midna lahayn saasay kula qabaan adigu waxaa tahay qof alla hogaaminayo oo xaqii ku taagan baa afa xukma aljaahiliyati ma jaahiliga xukunkiisiiba yabquuna dalbaya waman xakeeba axsanu ka fiican min allahi alle xukma xukun ahaan cariyaa ka fiican marka xukunka alle maxaa lagu diiday waa cashri waktiguuna xukunka alle u subanay qaar baa waxay dhihi qaar hadda dad wax qorqoraa dee wuu gaboobay qur-aanka waa in la yar cashreeyo oo sida hadda sacuudiga laga sheegayo kale waxoogay waa in isbedel lagu sameeyo qur-aanku haddaad akrido wakti walba wuu u cunana wakti walba xaajada jirta qur-aanka hal baa looga helina waman xakeema axsanu ka fiican min allahi alle xukman xagka xukunka yaa ka fiican liqowmi qowm buuna u fiican yahay yuuqinuuna yaqiininay dadka muminiinta wanaagsan ee xaqa yaqiinsan ilahay xukunkiisu inuu fiican yahay way garanaya yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii dadkii fiicnaa ilahay magacaasi inoogu yeeray yaa ayuha aladiina aamanuu inaanu cunanaa la rabaa waxawey hadda carabta iyo markaad mucaamalada caadiga ah, ruux baad rabtaa inaad waariso waro ninka fiicani dhalayo baad ninka fiicani dhalayo inuu kaa didin baad rabtaa yaa ayuha aladiina aamanuu baa lainoogu yeeray marka waa inaynu hogaansanaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho laa tattakiduu ha ka dhiganina ha ka yeelanina alyahuuda yahuudi wanasaara awliyaa saaxiiba ha ka dhiganina war yahuudiya nasaar saaxiiba ha ka dhiganina saaxiibnimada inaad la shirto ood la shirto oo fikradahooda qaadato oo sirta muslimiinta u sheegto oo iyada u shaqayso saaxiibay ku noqdaan mucaamalada markay dani isku kiin qabato laisdhex degan yahay wax waa la kala iibsan karaa wixii aan dee nijaas ahayn oo nijaasnimo looga yaabanayn waa la kala iibsan karaa wax dhibaato amala ah taasi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinti laa tattakiduu ha ka yeelanin alyahuuda yahuud iyo wanasaara nasaare awliyaa saaxiibaha ka dhiganin bacduhum iyaga qaarkood awliyaa bacdin qaarka kale saaxiiba macnaha iyagii ha lamid ha noqoni wey iyagaa saaxiibe ahoo wada socdo khayaanada ku wada socdee adiguna ha ku biirin bacduhum qaarkood awliyaa bacdin qaarka kale saaxiibadii wey waman yatawallahum qofkii ka saaxiib dhigta oo minku idinka idin kamid a ah, fa inahu qofkaasi min iyuu ka mid yahay qofkii yahuudda iyo nasaarada saaxiib ka dhigtay da afka laa ilaha illa lah ha ka yidhaah laakiin waa saaxiib oo sirtu u sheegaayo waxbuu la cunaayo wuu la sheekaystaayo wuu la meeshay doonaan buu la maraa waxay doonaan buu u yeelaa waa ka mid wey laa ilaha illa lah maxamed rasuululahi waxba u tari mayso mar hadduu iyo ka mid yahay waman yatawalahu qofkii ka saaxiib dhigta oo minkum idinka idinka mid a ah, fa inahu minhum iyahu ka mid yahay in allaha alla subxaanahu watacaala laa yahdi ma hanuuniyo xaqa ma waafajiyo alqawma qowm aalimiin oo aalimiin dadka laseyga kuweed mooda waa kuwa yahuudiya nasaarada ka saacib dhigta ilaahay kuwaas hanuunka way ka fogaadeen ilaahay hanuunka waafajin maayo mar hadduu yahuudi iyo nasaara saaxiib la yahay in allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqawma alaalimiin oo aalimiin allah wuxuu leeyay fataraa waad arki nabiyullaahi maxamedow aladiina kuwii yushaaricuuna inay u degdegi fiihim fi lkufaar fii ahli kitaab bay u degdegi iyo fikradooda yaquuluuna waxay dhihi waxaanu kuwaa yahuudda ula joognaa nakshaa waxaanu ka baqaynaa an tusiibanaa inayna asiibta daa'iratun balaayo wareegtaa yacni ilan xaaladu waa wareeg mar boqolaa guusha heli in wareeg intuu yimaado oo ay iyagu guusha helaan yaan u xeer dhiganaynaa bay leeyihin gaaladay kusii degeen waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa dee inayn iyagu saxaabada ka adkaadan soo suuragal ma ah marka ta waan u xerdhigan warda idinma anaan raacin kuwaas deena ogaada bay leeyihin oo hoostay kala jiraan weylahi siinayaano warda dib hadduu yimaado waa idinku soo kacaynaa bay leeyihin allah wuxuu yihi fataraa arki aladiina kuwa fii qulubihim qalbiyaalkooda maradun jiri iyo shaki ku jiro yusaaricuuna inay u degdego fiihim fii suxbatihim kuwaa suxbadooda iyo wilaayadooda yaquuluuna waxay dhihi marka la yidhaha maxaad ka doonaysaa naqshaa waxaan ka baqaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'iratun balaayo wareegto inay balaayadu soo wareegto yaan ka yaabayna intay muslimiinta ku dhacdo annagana muslimiinta ayna raaciyaan daa'iratun wareegto ha xaaladahoo dhan soo wareegta maaha ha xaaladdu marba xagga wareeg mar dhibba wareeg mar abaar baynu ah facasa allaahu alla wuxuu mudan yahay xaqiiqana ah an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi furasho iyo guul gaalada laga furtay oo laga guul helay aw amrin amar oo min cindihi alla xaggiisa ka ado amar nabadgeliyo barwaaqa ah oo fa yusbixuu ay ahaadaan calaa maa asaruu waxay qarsanayeen fii anfusihim naadimiina calaa maa asaruudu naadimiina idinku tacaluqi fa yusbixuuna aadaan naadimiina kuwa qooma mooda calaa maa asaruu fii anfusihim ay ku qarinayn waxaa laga yaabaa islaamku intuu guul helo iyagoo gaalada heshiis la ahaayo ka yaabanaa in islaamka dhibaato ku timaado intay islaamku guul iyo wax weyn helo wixii ay qarsanayeen oo qalbiga ay ku qarinayeen ay qomamoodaan alla ilaahay berigii maxaa qolada inugu wata yahuudda maan muslimiinta iskala joogin waa kunoo sidan oo kale weyn wixii ay qarsanayeen oo munaafiqnimadeed ba qomamoonaya facasa allaahu alla wuxuu mudan yahay oo laga rajaynaya an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi furasho iyo guul ow amrin amar min oo fa yusbixuu ay ahaadaan munaafiqiintu calaa maa asaruu waxay ku qariyeen fii anfusihim naftooda naadimiina kuwa qoomamoonay calaadu naadimiinaday ku tacaluqdaayo fa yusbixuu naadimiina calaa maa asaruu fii wayaquulu ladiina aamanuu muminiintii waxay dhihi haaulaai kuwaas gaalada la joogaayo aladiina kuwiisoo maa aqsamuu ku dhaarana bilaahi alle jahda aymaanihim dhaartooda midda ugu adag inahum lamacakum inay idinka maciina haddaad muminiinta tihiin xabidad acmaaluhum acmaashooda way burburteen fa asbaxuu waxay ahdeen khaasiriina muminiintaa la yaalan kuwan afka iimaanka ka sheeganayayo munaafiqiinta muminiinta marmar la tukanaya yaa waxay arkayaan iyagoo gaaladii iyo xaggaa sii jira oo la sheekaysanoo gaalada wax la qabsan markaasay muminiintu yaaru ila qalbigooda fayowe waxay moodayeen dadkanu dadguma war kuwa meeshaa gaalada la joogay soo ku ilaabaa muminiin baanu halayla way khasaareen allah wuxuu leeyahay wayaquulu ladiina aamanuu kuwii muminoobay waxay dhihi ahaaulaai kuwa gaalada u tagayahay aladiina kuwa sawmaha aqsamuu ku dhaaranaya bilaahi alla jahda imaanihim dhaartooda midda ugu adag inahum iyagoo lamacakum inay miciinayso kuwii ku dhaaranay ma waxaa maxaa gaalada u gey marka waa la yaab qof muslimaho mu'mina inuu gaal la saaxiibo aad bay la yaabu tahay wey xabideed way burburtay acmaaluhum camalyaalkoodii faasbaxuu waxay ahaadeen khaasiriin kuwa yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy man yartada qofkii ka noqda ka ridooba oo minkum idinka idin ka mid a can diinihi diinsiisa fasawfa yaati illaahu ilaahay wuxuu keeni doonaa biqowmi qowm yuxibuhum isaga jecel wayuxibuunahu iyaguna ay jecel yihiin adilatan adilatin u dabacsan cala lmuminiina muminiinta u dabacsan acizatin shadiid kuho ku adag cala lkaafiriina gaalada yujaahiduuna way dagaalamayaan fii sabiililahi alla darti walaa yakhaafuuna kama baqayaan lawmata laaimin nin dagaalamay dagaal kama baqayaan waxaan allahi kama baqayaan nin dagaalamay oo dhibaato keenay dhibkii kama hebel baa sidaa ku yeeliy saasaa noqon kama baqayaan daalika sidaasi fadlullah inuu qofku mujaahid noqdo oo alla kacabsiga uuna cidna ugu aabageenin oo uu muminiinta u jilicsanaado gaaladana ku adkaado daalika fadlullah ilahay fadlgiisi way yutiin u siimaysa qofku doono wallahu allana waasicun fadluhu fadlgiisu waa ballaaran yahay caliimun oo og wey muminiinta bal cajiibkaa dhowr nabiylaahi maxamed marka aayaddan kusoo degtay inta badan reer yamaneed niman reer yamaneed oo reer hindi iyo nimana qawmu haadaab waa yaman buurin dadkaa yaman kayra nadaama wakhazaaya bay ku yimaada iyagoon dagaal loogu tegin iyo iyagoo iskood isu soo dhiibeen yamanta yamantu waa alcarab lcarba waa carabtii rasmiga ahayd yamanta carab horta asal ahaan waa saxraa idhaha wey carab lafdiga carab waa saxraa cid kasta oo saxraa saxraa uljaziira cid kasta oo degtaa carab la yidhaha marka carabtii rasmiga ahayd ee yamaneed alcarabulcarb baa la yidhaha iyo xadas iyo tamsi iyo caad iyo samuud iyo carabtii rasmiga ahayd waa yaman carabtan kaleoo nabiyullahi maxamed ka dhashay alcarab almustacraba baa la yidhaha oo nabiyullahi ismaaciil aabihii markuu maka keenay yaa qoladii feejurhum yaa la soo degay maka oo biyihii samsamkaa la cabay iyagoo af carabiga ka bartay oo ka guursaday wey uuna ka badiyeyba af carabigi wey markaa nabiyullaahi ibraahim marmar buu u iman jiray markii dambena waa kay kacbada dhisaye allah wuxuu leeyahay fasuufa man yartada yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta man yartada qofkii ka ridooba oo minkum idinka mid a can diinihi فسوف يأتي الله إلهي والله إمن دونه بقوم قوم يحبهم ألا جعلها بقوم قوم يحبهم ألا أجعلها ويحبونه إيغنا جعل أذلة أدبعسا على المؤمنين المؤمنين أعزة كؤب أبد على الكافرين قال يجاهدون ويتقالون في سبيل الله ألا درتي ولا يخافون كما بقيان lawmata laaimin nin dagaal nin dagaal nin cadaysan oo dagaal wada dagaalka kama baqayaan dalika fadlullah dalika jihaadka iyo muuminiinta oo laga mid noqdo loo dago iyo gaalada oo laga adkaado fadlullah wey ilaahay fadligiisa iyo kii ugu siiyamaysa qofku doono lawaasun caleyh nagu haddaynu soomaalinaha idin kuwaasaynu ku jiraa dee kuwaa yuxibu yuxibuha idin ku jira inaga dagaal inoogu meemelo diinta midda kale af soomaaligan waa sax moogta soomaaliga iyo carabigu waa isku xuruuf waa isku makraj hadda oramadan oo kale iyo qaradoo kale xada oramadu ha bay yidhaahdeen caynta a bay yidhaahdeen inagu wax xuruufteen wa xuruufta carabta waxayna isku khilaafsannahay zada iyo xarafka xuruufta carabka lasoo bixiyo intaan baa isku khilaafsannahay ayrka inagu ga baynu u naqaana waa isku mid wa beri baan baaris ku sameeyey af soomaaliga oo beri dhowr iyo sideetankii gambaadhis ku sameeyey bal carabiga heerkuu ka taagan yahay soomaaliga inta badan soomaaligu carabigu waa afar mid qur-aankaa keenay mid diinta islaamkaa keentay kaasu ma bedelmin midna ganacsigaa keenay dukaan iyo sokor iyo waxaa midna mutacalimiinta xaggaa wax kusoo baratay baa keeno ninka mutacalimka xagga carabi kusoo bartay iskuday isagoo af soomaali inuu ku sheekayna la tahay buu carabi miira kuugu sheekay ijtimaac kabiira yaan halkaa isugu nimido waxaan tabaninay wax saasa kugu ah, marka af soomaaliga rasmiga dhuuxiisa ayaan baaday carabinimo way aad bay isugu dhow yihiin bilmakal qabo oo kale waa qabdi gal oo kale waa ul af carabiga mar oo kale waa mara sacaa waa soco sanka waa san un wax saasaan beri ka soo saaray marka macnaha waxaan ka wadaa inagoo qofka dadka alla jecel yahay inaguna aynu jecelnahay marka waa inaynu xaqa ku soconna shee ilahay baa ina jecel subxaana watacaala allah wuxuu leeyahay inamaa dalikum inamaa weliyukum maamulihiinu kaalmeeyihiinu saaxiibkiinu allah wey wa rasuuluhu rasuulkiisa wey iyo aladiina kuwii aamanuu muminoobay aladiina muminiinta yuqiimuuna salaata salaada tukanayay wayutuuna akaata zakadana bixinayay wahum iyaguna saakicuuna rukuucsan rukuucda si gaara loo sheegayo zakada waxay bixinayaan iyagoo ruucsuusan macnaha markay salaada ku jireen meerkayna ku jirin mid walba sadaqaday bixinayaan zakadana waxaa looga jeedaa zakadii waajibkahaytii sunnaha ahayd allah subxaanahu wa tacaala allah iyo rasuulkiisa iyo muminiinta yaa weli inoo ah muminiintaa weli inoo ah allah baa weligeenii ah rasuulkaasaa xisbi baynu isku marka qofka muminka oo salaadna tukani zakaniga sadaqa bixinin dee saaxiibkaa ma aha qofkaa hau dhawaana iskaga tag munaafiqiinta hadda jita waa dadka laa ilaa illa illa salaada tukanin munaafiqiinta hadda ugu waaweyn waa kuwa inama waliyukum allah maamulihiin iyo sokeeyihiin waa allah warasuuluhu rasuul muxamed weeye calayhi salaatu wasalaam waladiina kuwa weye aamanuu muminuun aladiina muminiinta yuqiimuuna salaata salaada ogow yutuna zakata sakada bixiya kuwa daacisa looga jeeda wa raakicuna rukucsan iyad waxaa la yidhi xadiis aan aada u xoog badnayn isagoo salaad lagu jiro cali ibnu abi aalib radia allahu canhu khaliifkii afraad ee nabiga salaad lagu jiro yuni saailihi meeshaa soo joogsaday wuu baryo doonay cali binu abi aalib buu arkay marka kaatun farta ugu jirtay intuu siiyey yuu la baxay aduu cali bin abi aalib baa yay kusoo degtay baa layidhi xadiisku aada uma xoog badna laakiin dhaqanka cali bin abi aalib waa ka suuragal wey xadiisku saasuma sii xoog badna waa la sheegaa laakiin caliy bnu abi aalib wax walba wax kasta oo qiima lihi wuu ka surooba caliy bn abi aalib raximah llah radi allahu canhu nabiga qaraabadiisibuu ahaa nabiga gurigiisuu ku koray marka nabiga loo waxyoonayo cali bin abi intuu abu aalib baa caruur fara badan lahaa dhowr iyo toban markaas reer cabdilmutalib iyay qaybsadeen nabiyullaahi maxamed waxaa ku soo hagaagay cali binu abi aalib yuu u yimid cali binu abi aalib oo la jooga nabiga yuu waxyuu ku soo degay nabiga habeenkii hijiradii uu baxayay waa kii gogosiisa ku reebay marka cali ibnu abi aalib fadilgiisu wax laga sheekayn kari ma aha marka waa suuragal markaas qisadaasa jirta laakiin wahum raakicuuna marka la yidhaha zakaday bixinayaa shaqada iyagoo xataa rukuucsan bal iyagoo kala daayo waman yatawala allaha alla qofkii ka weli dhigto ka saaxiib dhigta iyo warasuulahu rasuulkiisa iyo aladiina kuwii aamanuu muminoobay fa ina xisb allah ilaahay xisbigiisu humlhaalibuun meeshaa wax yaroo taqdiiraa ku jirto oo waman yatawala allah alla qofkii ka weli dhigto ka saaxiib dhigto warasuulahu almuminiina waladiina aamanuu fa inahum xisb allah ah wey فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله إلى حزب هم الغالبون عد والبياق هكاكا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين مركلا لنوع عليه لا تتخذوها يالننا هكا يالننا الذين كوي اتخذوا كي في دينكم دينتين هزوعا جاسياسا ولعبا عيان ومن الذين كوي كمذا أطول كتاب كتاب كلسيه ومن قبلكم إذ كهر ريه yoo kufaara gaalada awliyaa saaxiibaha ka dhiganin dadka diintiina ku jeesjeesaya oo diintiina caayaya oo aflagaadaynaya oo culimadiina rasuulkiisa caaya ee saaxiibha ka dhigan inaan diintay caaya diintay caaya culimaday caaya waxaa lamida ah kuwa culimada diinta caaya dad fara badan oo islaam sheegto inay iska qalbi wanaagsan yihiin laga yaabo oo culimada islaamka dacaadeynoo le muxuu hayaa muxuu sheegayaa waa kan waa kii kale way badan yihiin sheekuwaas culimada caydaha laga daayo dadka muslimiinta ah haddii khilaaf idin dhex joogo ka dooda khilaafkii laakiin inaad lucloodo dacaydaysa ma kuwan baa soo gel yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiin laa tatakiduu ka yeelanina aladiina kuwa itakaduu ka yeeshay diinakum diintiina huzu jeesjees iyo walacban ciyaar oo min kuwii kamid uutul kitaaba kitaabka la siiyey oo min qablikum idinka horreeyey yool kufaara gaalada oo dhan awliyaa saaxiibaha ka yeelana wattaqu llah war alla ka baqo oo yeelanina واتقوا الله ور الله كبقوا إن كنتم مؤمنين هداتين ورقالة صاحبها كدغنين حقيلي نقول كرلاية انتو غايد بالي حد بكتير الشو مركاسا نمن باجي مدو حوغي بي لي البيو تغوين وانا لقد دي وانا لقد دي وانا لقد وابي لي نقول علي الشيخ واللي نقول علي واللي نقول علي قال صاحبي أنا كدغن واتقوا الله الله كبقى إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم مركات السقور لواقضان إلى الصلاة الصلاة اتخذوها waxay ka yeelan usuan jesjes iyo walaciba ciyaar bay ka yeelanaya waa aadaanka markii la aadaamo ciyaar iyo jesjes bay ka dhiganaya waxaana sheegay nin nasaaro ah yaa markii la aadaamo ashhadu ana muxamadan rasuulullah markii la yidhaahdo buu dhihi ashhadu ana muxamadan rasuulullah xariqa alkadaab buu dhihi jiray nabigu sheegi xariqa alkadaab buu sheegi jiray markaa ilaah qudradiisa khaadimkiisii isagoo gurigiisii joogo reerkiisii oo dhani wada hurdaa yaa khaadimtiisii dab soo qaaday wuu soo galay iyagoo hordo dhimbil baa ka dhacday gurigiibu ku gubtay hadalkiisii darsiiyey berigii ee adaanka la jideeyey adaanka berigii la jideeyey yaa caruur dhalinyaraaho fara badan oo abu maxduura kamid yahay saxaabigii aadaanay yaa aadaamay iyagoo jeeseesaya allahu akbar jeeseesaya nin baa cod quruxsanaa waxdii saxiixa ah. nabigu wuu u yeedhay war marban mid u aadaanayo wiilashuna markaa dee islaamka markaasuu isaga ka hadho kuwii kala taguy aadaanka bal ku dhawaaq buui markuu aadaamay yuu diinta islaamka wiilkiibuu iska fahmay diinta islaamka abuumaxduur allah wuxuu leeyahay waidaa naadaytum ila salaa salaada markaad isugu dhawaaqda itakaduuha waxay ka yeeleen huzuan jeesjees iyo walaciban ciyaar daalika ciyaartaa iyo jeesjeeskaasi biannahum bisababi annahum iyo qowmu qowm la yaclamun aan afahmsanayn say wax garanayaan xaqa lagu dhawaaqayo iyo hoos u dhowri lahayn dalika jeesjeeskaasi biannahum bisababi annahum yaqoomu qoom weyn laa yacqiluuna waxba aan fahamsanayn marka qof kasta oo gaalihi waxba ma fahamsana